bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu اlxahi cala اltathabuti fima yaxki اlinsaanu wاnnahyi can اltaxadufi bikuli ma samic ida lam yadunna sixatah baabu lxathi isku boorintii ayuu u baab yahay caddaynteeda cala tathabuti laysku booriyo hubsasho ka fiirsasho fiimaa wixii yaxkil insaanu qofka uu sheegayo waxa uu qofka xikaayoonayo oo uu sheegayo inuu ka fiirsado oo wax aadan ka fiirsanin oo aadan hubsanin inaadan ku hadlin wanahyi iska reebid can itaxaduthi can itaxdiithi sheekayn bikulli maa shay dhammaantiis lagu sheekeeyo samica uu maqlay qofkii idaa lam yadunna hadduunan malaynaynin sixatahu waxaas inay sax yihiin oo ay run yihiin laba dhinacay tarjamadan u qeybsantaa qeybta koowaad waxa ay tahay waxa horta a ku hadlaysa adiga laftaada inaad iska hubsato shayga labaadna waxaa weya wax allaale wixii aad maqasho <coughs> inaadan iska werinin oo aadan iska sheegin ee ay tahay inaad hubsato inaad yacni aada u malaynayso kaaga badan tahay saxiix inay yihiin waxaas maahan ayb ayb qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa taqfu ha raacraacin maa laysa laka bihi cilmun wax cilmi ounan kugu sugnayn ha raacraacin ina samca maqalka walbasara aragga walfu-aada qalbiga kullu ulaa'ika kaagaa dhammaantiis kaana wuxuu ahaaday huwa isagu mas-uulan mid layska su-aalaya canhu xaggiisa araggii maqalkii qalbigii kulli waa layska su-aalaya aakhiro marka ha raac waxaadan cilmi u lahayn ayb cilmi la-aanta marka maxaa ka mida ah? waxaadan hubin inay saxiix yihiin ood raacraacdo waxaadan hubin inaa sheegto qofka waxaa weyaan muminka ah waxa intuusan sheegin ficilka intuunan samaynin horta waa fakeraa maxaa ku jirau leeyahay ficilkan haddii marka ficilkaasi wax wanaaga ay ku jiraanna waa sameeya haddii xumaan ku jiraanna waa ka haraa laakiin markuu sheego kabacdi ma fakero markaas yani waxaan ujeedaa hadalka markuu soo tuuro ka bacdi talow warkan sax muu ahaa mase qalad u ahaa waa laga fiican yahay sidaasna marka hore in la fakera ka fiican wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi maa yalfidu min qowlin maa yalfidu kuma dhawaaqo min qowlin ay qowlan hadal kuma dhawaaqo ilaa ladeyhi agtiisa waxaa ah raqiibun ayaa ah ayb ilaa ladeyhi agtiisa waxaa ah raqiibun mid ilaalinaya catiidun diyaarsan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaa labilmirsaadi cimilgal mid u saaxiibu ahaaday yacnii rabbigaa waa ku arkaa waay waa kuu dhakan yahay waana ku yani kuurgal mid u saaxiiba waa mid kuurgal u saaxiiba waa aad iyo aad buu kugu kuurgalaya warawaynaa fi saxiixi muslimi can xafs bni caasimin ataabiciyi اljaliili can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga qaala waxa uu yidhi kafaa bilmari qof waxaa ku filan kadiban been ugu filan an yuxaditha inuu sheego bikulli maa shay dhammaantii samica uu maqlay qof beenba waxaa ugu filan wax allaale wuxuu maqlay inuu ka sheekeeyo uu sheego warawaahu muslimun min ariiqayni axaduhumaa haakada wathaanii kan labaadna can xafsi bni caasim can inabiy sal l salam mursalan xafsigaas marka xafs bnu caasim waa taabici marka can inabiy markuu yidhaha waa mursal lam yadkuruu abaa hurayrata ma aynan sheegin fatuqadamu waxaa la hormarinayaa riwaayatu man qof riwaayadii ahbata sugay abaa hurayrata sugay oo sanadka ku dhex sugay faina ziyaadata ziyaadada min athiqati ninka hiqada xaggiisa ka timaadaa maqbuulatun weeyaan buu yidhi wahada huwa almadhabu almukhtaaru waana madhabkii la doortay asaxiixu ee saxiixa aladii caleyhi ahlulfiqhi ay ku taagan yihiin walusuuli ay ku taagan yihiin walmuxaqiquuna min almuxadisiin waxaas marka uu sheegayaa waxaa weyaan aziyaadatu min athiqa maqbuula laakiin sidaas uma idlaaqna imaamu shaafici sida uu qariray iyo aimada fiqiga iyo xadiidka jamciyey siday qarireen mutlaq sidaas uma aha e ziyaadadii inay munaafiya tahay iyo inaynan ahayn iyo waxbaa la fiirfiirinaya aada u fara badan haday munaafiya tahayna markaa waa laga tegaya oo waxaa weyaan shaad bay noqonaysaa hadday munaafiye aynan ahayn oo ay tahay oo ziyaadadii iyo inta kale ay iswaafaqayaan matniga iyadana xoogaa marka waa soo dhowaanaysaa mararka qaarna beyna beyna waay waxaas musalaxa iskale marka laakiin ilaaqan maahan madhabka imaam shaafici iyo aimadii xadiidka iyo fiqiga labadaba jamciyeen iyo usuulka eh. sida ibnu xajarba uu ku sheegaya nusatu nadarka ana alxadiida xadiidka idaa ruwiya haddii la wariyey min dariiqayni lagu weriye axaduhumaa mursalan uu yahay walaakharu ka kalena mutasilan uu yahay qudima almutasilu mutasilkaa la hormariya qaacida mudarida mar walba ma ah waa beyna beyna midda ah waay marna muxadisiinta waxaad arkaysaa bukhaari oo riwaayada mursalka rajaxayo mar waxaa arkay isagoo midda mutasilada rajaxay hal qaanuun ma jiro ayb waxukima bisixati alxadiidi baa la xukumaya wajaaza alixtijaaju bihi in la xujaystana waa banaan tahay fii kulli shay in loo xujaysto min alaxkaami iyo gayriha wallahu aclam waraweynaa fi saxiixi marka walidaalika kitaabadan hadda buluuqulmaraamka iyo wax badan waxaa ku arkaysaa hebel hebel xadiidkan hebel hebel baa wariyey wa saxaxa alaimatu irsaalahu aimada waxay saxiix yeeleen mursalnimadii oo mutasilkii maxaa ku dhacay ziyaadatu hiqa maqbuula maxaa loo dhihi waa dareemi qaacidadaas marka idlaaqaas fuqahada qabto laakiin dadka xadiidka fanigiisa iyo fiqiga labada jamciyey ma qabaan idlaaqa isaga warawaynaa fi saxiixi muslimi can cumar bni alkhadaab radia allaahu canhu qaal bixasbi lmari qofka waxaa ku filan min alkadibi been uga filan an yuxaditha inuu sheekeeyo waa bikulli maa shay dhammaantii samiica uu maqlay qof been waxaa ugu filan inuu wax allaale wixii uu maqlay uu ka sheekeeyo intaasaa been ugu filan lanna waxaad maqasho dhan run ma noqonaya warawaynaa fi saxiixi muslimi can cabdilaahi bni mascuudin radi allaahu canhu milahu walaahaaru aathaarta fi hada albaabi baabkan dhexdiisa kahiiratun weyaan kuwa fara badan qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin can abi mascuudin aw xudeyfata bni lyamaan qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sal l salam yaquul nabigoo dhahayaan maqle bisa matiyatu rajuli bisa waxaa baas lahaaday matiyatu rajuli ninka shayga uu fuulayo gaadiidkiisa ayaa baas lahaaday almaqsuusu bidami cayda ama eedaynta midda lagu gaaryeelayana waa zacamuu yani wuxuu ka wadaa zacamuu waxaa lagu gaaraa been ayb zacama haddaad aragto been baa lagu gaaraa ayb laakiin zacama qur-aankii waa ku jirtaa sunnadii waa ku jirtaa say noqonee marka taas maaha wax laga hadlayo marka wuxuu rabaa hadal uusan hubin iyo waxaa inuu sheego markaas wuxuu leeya zacamuu kada zacmad kada mar walbana sidaan maahan mararka qaar oo arkay saxaabadii dhexdoodao dhahayaan zacama fulaanun ana kada wakada ana alamra kada wakada zacama bimacnaa ahbara inay ka wadaan waa dhacdaa qaala alimaam abu sulaymaan alkhaaabiyu fii ma rawaynaahu canhu fi macaalim sunan macaalim sunanka abu daawuudkuu sharxa aslu hada alxadiidi xadiidkan asalkiisa waxaa weeyaan ana rajula ninka idaa araada haddii uu doono addacna guurid fii xaajatin xaaje inuu u guuro dhexdeeda uu ku guuro wasayra socod ilaa beledin oo u socdo rakiba wuxuu fuulaa madiyatan gaadiiduu fuulaa wasaara wuxuu uu socdaa xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro xaajatahu dhantiisa fashabaha nabiyu sal l slam nabiga wuxuu ku shabahay marka maa yuqadimu rajulu maa yuqadimu wuxuu hormarinayo fashabaha nabiyu sal allahu alayh wali wasalam maa yuqadimu arajula amaama kalaamihi maa yuqadimu rajulu ninku wuxuu hormarinayo amaama kalaamihi hadalkiisa hortiisa uu ka hormarinayo wayatawasaluu bihi uu ku gaaray ilaa xaajatihi dantiisa oo min qowlihim zacamuu ah bilmadiyati gaadiiduu ku shabahay wainamaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa zacamuu fii xadiidin hadal laa sanada lahu sanad aan lahayn walaa habata sugnaanshana aan lahayn inamaa huwa shay-un shay weeyaan yuxkaa la xikaayoonayo calaa sabiili lbalaaqi gaarsiin darteed loo xikaayoonayo fadama nabiyu sal allahu alayh wali wasalam nabigu marka waa eedeeyey min alxadiidi sheekada maa ayuu eedeeyey haadaa sabiiluhu kan jidkiisu ou yahay sida meesha aada rabtaba gaadiidka loogu gaaro ayaa ninku markaa yacnii hadal aan la hubin oo aan sanad lahayn ayuu inuu sheega rabaa zacama ayuu ku gaarayaa marka wa amara wuxuuna faray bitawahuqi kalsooni fiimaa waxa yaxkiihi uu xikaayoonayo watathabuti hubsasho fiihi waxa uu xikaayoonayo oo hubsada dhexdiisa falaa yarwiihi ma warinaya xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado macsuwan mid u tiirinaya ilaa thabatin meel sugan kalaamu lkhaaabiy hada kalaamu lkhaaabiy wallahu aclam marka zacmada noocaasoo kale in layska ilaaliyo sidaasu ka wada ayb baabu tacriidi watawriyati sarbeebtii ayuu u baab yahay iyo xeeladaysiga tabays tacriid waxaa la yaraa inaad sarbeeb samayso tawriyana waxaa weeyaan inaad arin ka xeeladaysato iclama ogow ana haadal baaba baabkan min ahami labwaabi abwaabta kan ugu muhiimsan abwaabta kuwooda ugu muhiimsan buu ka mid yahay fa inahu mimaa maxaa yeele isagu waxaa weya mima yaksuru waxa uu badanaya isticmaaluhu isticmaalkiisa wa tacumu bihi lbalwaa oo yacnii aadna u camimayso ayb waa shay marka dadka dhexdooda aad ugu badan isticmaalkiisa aadna marka caam ugu ah dadka dhexdooda oo baahidiisu ay markaa caam noqonayso fayanbagii lanaa waxaa noo habboon an nactaniya inaan isku mashquulino bitaxqiiqihi baabkan taxqiijintiisa maxaa bannaan maxaan bannaanayn wayanbagii waxaana habboon lilwaaqifi calayhi midka korkiisa dul istaaga an yata'amalahu inuu fiirfiiriyo wayacmala bihi oo ku camal falo waxaan aan sheegayno waqad qadamnaa waxaanu hormarinay maa fi lkadibi beenta waxa ku sugano min ataxriimi taxriim ah xaaraantinimayn alkaliidi ee adag ah wamaa fii itlaaqi lisaani carabka oo la dirana waxa ku sugan ayaan sheegnay min alkhatari oo khatar ah carabkaaga inaa iska dirto wa hada albaabu baabkan dariiqun weeyaan dariiq ila salaamati waa jid lagu gaaraya nabadgelyada min daalika laga nabadgalo xaaraantaas adag iyo khatartaas waclam ogow buu yidhi ana tawriyata tawriyada iyo wa tacriida sarbeerta macnaahumaa macnahooda an tutliqa lafdan eray inaa idlaaqdo huwa ereyguba daahirun mid daahiroo muuqdo uu yahay fii macnan macno ku muuqdo wa turiida bihi adigana inaad doonto macnan aakhara macno kale yatanaawaluhu daalika uu gaarayo lafdigaasi daalika lafdu lafdiga uu gaarayo yani laba shay baa jirta macno ayaad shaygan macno daahir ah oo muuqdo oo dadka dihnigooda iyo qalbigooda markaad sheegto waxa usoo degdegayo macno kalena waa leeyahay oo lafdigan ama ereygan lagu gaaro laakiin aan aad daahir u ahayn adiga marka waxaad u jeedaa kii aan daahirka ahayn midka dadka usoo degdegaa fahamkooda uma jeedi walaakinahu khilaafu daahirihi daahirkiisa si khilaafsan uu yahay wahada kani darbun weeyaan nooc min altaqriiri waalkhidaaci dadkadin ayaa ku sugan waalkhidaaci iyo daddagid ila qofka waxa uu fahmaayo maahana wax kalaa ujeeda adiga ereygiina waa ixtimaala macnahaas kale qaala alculamaau culimmadu waxay dhaheen fain dacad hadday u yeerto ilaa daalika kaagaasi maslaxatun sharciyatun maslaxo sharci ah hadday ugu yeerto raajixatun oo raajixa calaa khidaaci lmukhaatabi ninka lala hadlaayo lala waramayo in la dago maslaxo ka fiican hadday ku jirto ow xaajatun ama baahi laa manduuxata canhaa ow xaajatun baahay baa ku jirto laa manduuxata canhaa aan xaggeeda ka leexasho aynan ku sugnayn ayb ayb laa manduuxata waasacsanaasho iyo meel lagu waasac noqdo canhaa xaggeeda loogaga waasac noqdo ilaa aynan jirin ilaa bilkadii been in la sheega maaha yani lagama maarmo way beentii meel beentii markaas yani eh, looga waasac noqdo ama maleh ayb falaa basa markaa dhib male bitacriidi sarbeeb wain lam yakun shayun shay haduunan ahayn min daalika kaagaasna oo maslaxa aynan jirin xaaje aynan jirin xaajadaasoo aan laba gaari karin oo meel marka beentii looga baxsada aanay jirin sidaas haddaynan jirin wuxuu leeyahay wain lam yakun shayun min dalika hadduunan ahayn fahuwa makruuhun weeyaan mid la kaahdo waleysa bixaraamin xaaraam ma aha ilaa an yutawasala bihi in lagu gaarayo maahna ilaa akhdi baailin baail qaadashadiisa ow dafci xaqin xaq riixidiisa fa yasiiru xiina idin markaa wuxuu noqonayaa xaraaman xaraam hada daabitulbaab xaq lagugu lahaa inaad ka fakataro baatil inaad qaadato haddii aa rabto waa xaaraam shaygii xaq waaye adoon beentii iyo wixii sarbeeb iyo marin baa gaari kartaa waa laga fiican yahay inaad sarbeeb u marto shaygan xaaje iyo baahi baa ku jirto dariiqaas sarbeebta iyo yacnii been maahane dariiq kaleo loo mari karana waa la waayay maslaxaa ku jirto ka raajixsan maslaxada ninkan in la dago warka loo sheegayo markaas hadda waxaa weye sarbeebtii baa la aadi karaa beentii baa looga fakana fa jaa jaaa fi lmanci fa ama alwaaridatu aathaarta soo aroortay fiihi baabkan dhexdiisa kusoo aroortay faqad jaaa min alaathaari aathaarta waxaa yimid maa yubiixuhu wax banaynaya iyo maa laa yubiixuhu wahiya maxmuulatun waa mid lagu xambaarayana calaa hada tafsiili tafsiilkan alladii dakarnaahu famima jaaa fi lmanci tacriid iyo sarbeebta in la reebay wixii ku yimid waxaa kamid maa raweynaahu fii sunan abi daawuud biisnaadin fiihi dacfun laakin lam yudacifhu abu daawuud ma uunan daciifinin fayaqtadi wuxuu keenayaa an yakuuna xasanan cindahu abuu daawuud agtiisa inuu xasan ka yahay kamaa sabaqa bayaanuhu sida noo soo hormartay cadaynteeda can sufyaana bni asiidin bifatxi lhamzati radi allaahu canhu qaal samictu rasuul llahi sal l slam yaquul nabigo dhahayaan maqle kaburad khiyaanatan kaburad way weynaatay khiyaanatan min jihati khiyaanatin xagga khiyaana ayay u weynaatay an tuxaditha akhaaka walaalka inaa u sheegto xadiidan sheeko huwa laka bihi musadiqun huwa isaguba musadiqun uu yahay mid kuu rumaynaya laka adiga bihi sheekadaa kugu rumaynaya uu yahay wa anta walxaal anta adiguna kaadibun bihi mid been u sheegaya aad tahay yani khiyaano waxaa ugu weyn buu leeyahay inaa walaalkaa sheeko u sheegto isaga uu kaa rumaysanay adigana abeen u sheegaysa warawaynaa can ibni siriina raximahu llah anahu qaal alkalaamu hadalka owsacu waa ka waasacnimo badan yahay min an yakdiba dariifun min an yakdiba inuu been sheego dariifun mid dhug leh mihaalu tacriidi lmubaaxi marka sarbeebta bannaan waxaa ka mid a maa qaalahu nakaciyu raximahu llah ibraahimu nakaci waxa uu yidhi ayb ibraahiimu nakaci wuxuu dhihi jiray buu leeyahay idaa balaqa rajulu ninku idaa balaqa rajula ninka haddii uu soo gaaro canka xaggaaga shay-un wax uu ka soo gaaro qultahu aad tiri oo marka inaad dhahdayna inaad u sheegto aadan rabin faqul dheh allaahu yaclamu ilaahay waa og yahay maa qultu waxaan iri min daalika kaagaasa oo min shayin shay ku bayaansan ilaahay waa og yahay waxa aan iri oo shay ah fayatawahamu saamicu ninkii maqlayay wuxuu malaynayaa markaa annafiya maada naafiyo u malaynaya oo inaad ka wado ilaahay waa ogyahay inaanan dhihin wamaqsuudukana allaahu yaclamu aladii qultu maqsuudkaaguna waxaa weeyaan ilaahay waa ogyahay wix aan iri waqaala nakhaciyu aydan laa taqul hadhihin libnika cunugaaga ashtarii laka sukaran macmacaanan kuu soo gada hadhihin bal qul waxaa tiri ara'ayta bal ii sheeg low ishtaraytu laka sukaran haddaan macmacaan kuusoo gada ka waran saasdheyani haddaan macmacaan kuusoo gada ka waran iyo waa kuusoo gada kala duwantaha waa kuusoo gada inaa u keenta hadaad laakiin tiraahdeed haddaan kuusoo gada ka waran waxba maba ballanqaad maba u samaynin badiga wa kaana nakaciyu ibraahim nakaci wuxuu ahaa idaa dalabahu rajulu nin hadduu raadinayo qaala liljaariyati gabadha u shaqaysa wuxuu dhahayay quulii lahu waxaa ku tiraahdaa utlubhu fi lmasjid ord masaajidka ka raadi masaajidka ka raadi ma jooga ma ah macnaheeda been ma sheegin hadda eeda laakiin waa tabaysatay wa qaala hayruhu keyrkiina wuxuu yidhi waxaa tiraahdaa kharaja abii aabbahay waa baxay fii waqtin waqti buu baxay qabla haada hadda ka hor waqti waqtigan ka hore u baxay isaga wuxuu u qaadanaya waa maqan yahay hadalkan haddii loo fiirsado been maahano waktigaas la joogo waqti ka horeeya horta waaba baxayba qofka haduu shalay baxay haduu daraad baxayba waqtigaa waqti ka horeeya baxay marka loo yimaado uu yidha abe waqtigan ka hor baxay waqtigan ka hor baxay marka been maaha wa kaana shacbiyu caamir bnu sharaaxiil ashacbi wuxuu ahaa yakhudu daa'iratan ayuu qorayay daa'irad oo yaquulu liljaariyati gabadha wuxuu ku dhahay daci isbacaki fartaada waxaad saartaa fiiha daa'iradan dhexdeeda waquulay waxaad tidhaahdaa leysa huwa haahunaa meeshaan ma jooga dha markaas sarbeeb abbaha ma jooga daa'irow dhigaa markaas waxaa leedahay meeshaan aabbahay ma joogo isaga marka waxuu qaadanaa guriga dhanba laakiin iyada waxay ka wadaa goodaabintan maku dhex jiro wamilu haada qowl nnaasi kan waxaa lamida ah dadka qowlkooda fi filcaadati caada ahaanba liman dacaahu liطacaamin cunto qofkii ugu yeero ana calaa bay ana calaa niyatin aniga niyan ku suganaha muhiman isagoo malagelinayo anahu saaimun inuu yahay mid sooman oo maqsuuduhu ujeedkiisuna waxaa weeyaan calaa niyati tarki l akli yani cunista inaan ka taga niyadeedan ku taagnahay wa miluhu waxaa lamida absarta fulaanan hebel ma aragtay fayaquulu wuxuu dhahayaa maa ra'aytuhu ma aanan arkin ay maa darabtu ri'atahu sanbabka kuma aanan dhufanin ka wadaa maa ra'aytuhu wanadaa'iruhaa la kahiiratun weeyaan mid fara badan laakiin waa hadday baahi keenta in la isticmaalo iyadoon baahi keeninna ma la ogola hore usoo sheegay tafsiil baa jira walow xalafa calaa shayin shay hadduu ku dhaarto min haadaa kan wawaraa ou xeeladaysto fii yamiinihi dhaartiisa lam yaxnad ma dembaabayo sawaaun waxaa isku mida xalafa billaahi tacaala ilaahay ku dhaaraya ow xalafa bialaaqi ama dalaaq ku dhaaraya ow bikayrihi falaa yaqacu calayhi korkiisa ku dhici maayo alaaqun alaaq walaa hayruhuna ma ku dhacayo wahada idaa lam yuxallifhu lqaadi waa hadduunan qaaliga dhaarinin fii dacwa sheegasho isaga markaa wax lagu sheeganayo ounan ku dhaarinin fain xallafahu lqaadiy qaadiga hadduu dhaariyo fii dacwa uu ku dhaariyo falictibaaru ictibaarku waxaa weye niyat lqaadiy qaadiga niyadiisa la fiirina waxaan adiga aad xeeladaysanaysa iyo warkan aada leedahay la fiirin maayo ayb idaa xallafahu haddii uu ku dhaariyo bilaahi tacaala alla uu ku dhaariyo fain xallafahu bialaaqi alaaq hadduu ku dhaariyana falictibaaru niyat lxaalifi shayga la fiirinaya markaa waxaa weeyaan ninka dhaaranaya niyadiisa falictibaaru biniyati alxaalif liannahu laa yajuusu lilqaadi qaadiga uma banaano taxliifuhu bialaaqi dalaaq inuu ku dhaariyo fahuwa ka geyrihi min annaas dadkuu la mid noqonaya markaa eyrkii oo dadka ka mid oo kale ayuu ahaanayaa hogana marka mararka qaar dadku waa sameeyaan dhaartii inuu dhexdeeda ku xeeladaysto xeeladaysiga marka waxa ku dhaarinaya haday qaali uu yahay arin dacwo ku saabsanna ay tahay marka dhaarteed waxay noqonaysaa inaadan dhaaranin waxay noqonaysaa dhaartii in aad eh, dhaartii marka waxay noqonaysaa inaadan eh, niyadaada la fiirinin oo qaaliga un markaa niyadiisa la fiiriya hadduu dalaaq iyo waxaa kugu dhaariyana marka adiga niyadaada la fiirina dhaaranayo qofka dhaaranaya niyadiisa la fiirina qaala alghazaliyu imaam alghazali waxa uu yiri wa min alkadib almuxarami beenta xaaraanta waxaa ka mid ah alladii yuujibu alfisqa taasoo markaa fisqi keenayso oo fisqi waajibinayso maa jarad bihi alcaadatu waxa ay ku dureersantay caadadu fi lmubaalagati mubaalaga dhexdeeda ka qowlihi kuxeeldheeraansho ka qowlihi qultu laka waxaan ku iri miata maratin mubaalagu ka wada war waxaanan ku iri boqol jeeraan ku dhahay waxaan wa dalabtuka miata mara boqol maraan kusoo raadiyey wanaxwahu fa laa yuraadu bihi looma jeedo tafhiimu lmaraad boqolka jeer iyo in la fahamsiiyo qofka lagama rabo bal tafhiimu lmubaalaqati ujeedku waxaa weyaan xeel dheeraansho in la fahamsiiyo qofkan oo wax badana kusoo raadiyey in la fahamsiiyaa la rabaa fain lam yakun hadduunan ahayn dalabahu ilaa maratan waaxida fa in lam yakun haddii uusan ahayn dalabahu inuu soo raadiyo ilaa maratan waaxida hal mar maahani kaana kaadiban beenaaluu noqonaya in dalabahu maraatin dhowr jeer haddii uu markaa soo raadiyeyna laa yuctaadu miluhaa iyadoo kale aan laga caado dhiganin filkathrati xagga badashada lam ya'ham ma dembaabayo wain lam yabluq miata maratin boqol jeer bayaanu gaarin wa baynahumaa darajaatun baa u dhaxayso yatacaradu lmubaaliqu oo ugu banbaxaya ninka xeel dheeraanaya lilkadibi oo ugu banbaxaya baan fiiha iyada meeshaa dhexeeya qultu wa daliilu jawaazi lmubaalaqati mubaalaqadu banaanaanshaheeda daliilkeedu waxaa weeyaan wa annahu laa yucaddu kadiban beenna inaan lagu tirinaynin waxaa ku tusayo maa rawaynaahu fi saxiixayn ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal amaa abuujahmin ninka abuujahm la yihaah falaa yadacu lcasaa usha kamaba dhiga can caatiqihi garabkiisa kama dejiyo wa amaa mucaawiyata falaa maala lahu wa macluumun annahu kaana lahu thawbun yalbasuhu shaki waxaan lahayn inuu lahaa maro ou labisto wa kaana yadacu lcasaa usha inuu dhigaayo fii waqti nowm markuu hurdaayo iyo waqayrihi haddana waxaa layii usha maba dhigaa layii markuu hurdaayo inuu dhigana waaba la macluum maxaa laga wadaa marka mubaalaqa laga wadaa been maaha marka mubaalaqadu iyo xeel shaygan marka inaad ku xeel dheeraatay aad inaad muujisid dhib mal laakiin shay aadanba samaynin haddaa waa ku xeel dheeraanaya tiraada been bay noqonayba ama wax hal maroo kale aada samaysa baabu maa yaquuluhu wayafcaluhu man takalama bikalaamin qabiix baabkani wuxuu u baabayaa waxa uu dhahayo qofka ee uu samaynayo man takalama qofkii ku hadlay bikalaamin qabiixin hadal xun hadal xun qofkii ku hadla muxuu samaynayaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waimaa yansaqannaka min ashaytaani nasqun shayaan xaggii haddii uu ku taabto nasqun waswaas fastacid bilaahi ilaahay magangal wa qaala tacaala in aladiina taqow in aladiina kuwa itaqow ilaahay ka dhowrsadoo ka cabsaday idaa masahum haddii uu taabto daa'ifun min ashayaan ayb shaydaankii haddii uu taabto ayb waswaas iyo waxa uu ku taabto tadakaruu ay xusuusanayaan oo allay xusuusanayaan fa idaa hum waaba iyaga oo mubsiruuna wax arkaayan ayb ayb haddii marka dadka ilaahay ka cabsanaya ou taabto ah. daa'ifun min ashaytaan wax marka yani shaydaankii hadduu shay ku taabto uu ku waswaasinayo tadakaruu way xusuusanayaan faidaa hum mubsiruuna qaala tacaala waladiina idaa facaluu faaxishatan kuwa hadday faaxishayo xumi sameeyaan ow dalamuu anfusahum ama naftooda ay dulmiyaan dakaruu llaha ilaahay xusuusanayaan faistakfaruu lidunuubihim dunuubtooda dembidhaaf ilaahay ka weydiisanayaan waman yakfir dunuuba dunuubta yaa dhaafa ila allah allahuma ahan walam yusiruu calaa maa facaluu mana daa'imaan waxa ay sameeyeen korkiisa daa'im kuma ahaadaano daa'imaan wahum yaclamuuna iyagoo og ulaaika jazaauhum makfiratu min rabbihim kuwa abaalmarintoodu waa dembi dhaaf xagga rabbigood ka ahaaday wa jannaatun iyo jannooyin tajri ay dureerayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina fiiha iyagoo markaa kuwa ku waaraya ah wa nicma ajru lcaamiliin dadka caamiliinta shaqeeya ajrigooda nicmo lahaaday qaala warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal man xalafa qofkii dhaarto faqaala fii xalifihi dhaartiisa ku yidhaahdo billaati waalcuza falyaqul hayra laa ilaaha ila allah dhaho waman qaala lisaaxibihi ninkii saaxibkiisa ku yidhaha tacaala uqaamirka kaale aan kula qamaartame falyatasadaq ha sadaqaysto hala baxo waclam ogow ana man takalama qofkii ku hadla bixaraamin xaraam ow facalahu ama sameeyo wajaba caleyhi waxaa ku waajibaya korkiisa ayb wajaba calayhi korkiisa waxaa ku waajibayo almubaadaratu ila towbati degdegitaan uu towbadii u degdego walahaa halaathatu arkaanin saddex rugni bay leedahay towbadii an yuqlica inuu fujiyo ou fuqo filxaali markaasna canilmacsiyati uu ka fuqo wa an yandama inuu shallaayo calaa maa facala wixii uu sameeyey inuu ka shallaayo wa an yaczima inuu go-aan ku gaaro anlaa yacuuda ilayha inuunan u noqonin abadan weligii fain tacalaqa bilmacsiyati macsida hadduu ku tacalluqayo xaqun xaq aadamiyun aadami wajaba calayhi maca halaathati saddexdii aan soo sheegnay la jirkooda waxaa ku waajibaya raabicun shardi afaraad wa huwa raddu dulaamati dulmigii inuu celiyo ilaa saaxibihaa qofkiisa oo u celiyo ow taxsiilu lbaraa'ati ama baraa'a inuu xasilsado minha dulmiga xaggiisa uu ka xasilsado wixii dulmi hadduu wax dulmi ku haysta inuu celiyo qofka iska laha u celiyo ama dhiig ha noqoto ama maal ha noqdo ama cirdi ha noqdo baraa inuu ama inuu baraa ka helo warniga waxaasaan sameeyey iska key cafi yiraahdo waqad taqadama waa soo hormaray bayaanu haadaa kan cadayntiisa wa idaa taaba min dembin dembi hadduu ka toobad keeno fa yembaqii waxaa haboon an yatuuba inuu ka toobad keeno min jamiici dunuub dunuubta oo fa idaa taaba haddii uu toobad keenayo min dembin faidaa taaba haddii uu soo noqonayo toobad keenayo min dembi dembi uu ka toobad keenayo fayambaqii waxaa haboon an yatuuba inuu toobad keeno min jamiici dunuub dunuubtao dhan inuu ka toobad keeno falow iktasara hadduu gaabsado cala towbati towbada min dembi dembi uu ka toobad keeno hal dembi inuu ka toobad keena hadduu ku gaabsado saxad towbatuhu minhu towbadiisii waa ka ansaxay dembigaas waidaa taaba min dembin hadduu dembi ka towbad keeno towbatan saxiixatan towbad saxiixa kamaa dakarnaa sidaan sheegnay uma caada ileyhi oo u noqdo fii waqtin waqti atima bithaani kan labaaduu ku dambaabayaa wawajaba caleyhi towbatu minhu kaas labaad inuu ka towbad keenaana ku waajibayso tii hore ma buraysa macnaha walam tabdul ma burayso towbatuhu towbadiisii min alawali dembigii hore u ka towbad keenay hada madhab ahli sunnati weeyaan khilaafan lilmuctazilati iyagoo yani la khilaafaya muctasilada fi lmas'alateyni labada mas'alaba wabilaahi towfiiq buu yiri meeshaan laakiin towbada uu leeyahay qofku dembi hadduu ka towbad keeno mid kalena uunan ka towbad keenin towbadiisa ansaxaysa uu leeyahay waa haddii dembiga uu ka towbad keenayo iyo midka uu ku jira hadda aynan isku nooc ahayn hadday isku nooc yihiin de ninkaas nin dembi ka fuqay maba ahan ma ansaxayso towbadiis shardigii koowaad ayaa laga weynayaa maalan nooc riba abuu ka toobad keenay haddana marka nooc kaleu ku jiraa ribalfadliriba nasi u ka toobad keene ribalfadli uu ku jiraa towbada ma ansaxayso ile noocii unbuu ku jiraa ayb nin bililiqaystay waa ka toobadkeena wixiisiiba u celinaya haddana maanta mid kaleo bililiqaysanaya wax ka qaadaya marka ma banaana taasto towbadaasi shuruud baa ka maqno ma ansaxayso laakiin laba dembi oo aan isku nooc ahayn oo aan islahayn <clears throat> haddii uu mid ka toobad keeno midka kalena uuna ka toobad keenin kii uu ka toobad keena toobadiisa waa u ansaxaysaa masalada sidaas ayaa alimaam ibnulqayim kitaabkiisa madaarij saalikiinka uu uga taxqiijiyey weliba waxa uu yidhi imaamu nawowi ijmaac uu sheego iyo waxbaa ku jiro u yiri maxaa yeel imaam axmed baaba laba riwaayo laga hayaa masaladan ayb baabkan marka waa dheeryahay baabun fi alfaadin xukya can jamaacati min alculamaai karaahatuha walaysat makruuhatan baab dheer weya marka darsi dambaan u deelina bilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa alihi saxbi